نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه waslama tasliima kahiira wabacd waa aayadda koob iyo soddon ee ka mida suurat alacraaf qaala allahu tacaala yaa bani aadam ilmo bani aadamow ilmo aadamow khuduu ziinatakum quruxdiinna qaata cinda kulli masjid mar kasta oo masjidka joogtaan agtiisa ama cinda kulli masjid kol kasta oo masjidka ku cibaadaysanaysaan salaada cinda kulli salaa wa kuluu cuna washrabuu caba walaa tusrifuu hana xadgudbina oo cunnadii cabidda ha ku xadgudbina innahu ilaahay laa yuxibu almusrifiin kuwa xadgudba ma jecla qul waxaad tidhaa man xarama yaa mamnuucay oo diiday ziinat allah ilaahay quruxdiisa quruxda uu siiyey allatii quruxdaasoo akhraja licibaadi addoomihiisa uu u soo saaray ee u ogolaaday wa tayibaati min arrisq arsaaqadda teeda wanaagsanaya mamnuucay ee dadka ka mamnuucay awoodule taa qul waxaad tidhaahdaa hiya waxyaabaha la soo sheegay waa quruxdii iyo intifaacii la intifaacsanayay ayibaadka liladiina aamanuu hiya waxyaabaha wanaagi liladiina aamanuu dadka mu'miniintaabay u sugnaadeen fi lxayaati dunyaa noloshan adduunyada khaalisatan yowma alqiyaama dharaarta qiyaamahana iyadoo u gooniyaa dadka mu'miniinta ah kadalika nufasilu laayaat aayadaha sidaasaan ugu cadcadaynay liqowmin yaclamuun dad cilmi leh inuu qofku cuno wax kastuu doonaba waana waqtiyada qaarkood iyo cunnada qaarkeedda iska dayn karaa wax mar kastoo qofku wax doono hadduu cuno waa sarfigiiyo xadgudubkiibay ka mid wa kuluu washrabuu walaa tusrifuu xaaraantiibuu qofku cunayay waa sarfigiibay ka mid sidoo kale xataa waxa sarfigii ka mid ah isaga oo qofkii raashinkii u baahan oo yidhaahda waan saahidaya oo dabeedna cunnadii isku yareeya ilaa jidhkiisii dhibaata ay soo gaadho sida aayadda dambeba macnaha ay tilmaamayso oo uu tamarin kari waayo diin iyo duunyada marka sidaasaa nasku uu tilmaamaya rasuulka sala allahu calayhi wasalam mar waxaa loo soo diray nin dhakhtara ah oo niman gaaladii ay usoo direen iyo hadiyadii wuu qaatay laakiin ninkii dhakhtarkaa ah wuxuu le iska raalli haw annagu waxaanu nahay macnaha dad baahidaanu dhakhtar u baahanaa waaba iska yar tahayba waxaana qaar marka ay gaajoodaan u wax cunaa markay wax cunaanna aan dibirin waaba war koobanba wakhtigaad cunnada u baahantee calooshu ay faaruqdo un inaad wax cunto wakhtigaad cunaysana in caadiya waa inaad cunto saddexdaa qaybood uu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam waa mucallimkii basharka xataa xagga cilmiga dhakhtarnimada waaya waxaa kale oo jirtay oo aayaadku sababta ay ku soo degeen aayaddan iyo aayadda soo socotaaba ay ahayd nimankii carbeed jaahiliyada ku sugnaa ilaan jaahiliyadu foolxumooyin badan bay leedahay marka xajka la isugu yimaado nimanka qurayshee jooga maka baa dadka harawsan jiray ama fudaydsan jiray badowsan jiray waxay odhan jireen war nimayo dharkaa a gashantii waa ku dambaabteen meelahaasaa la soo warwareegteenoo xumaan walba waa ku soo samayseen xaramka ilaahay markaa soo galaysaan iyo beydka ilaahay beydka ilaahay marka soo galaysaan dharka hala soo gelina oo maxaanu samaynaa dee waxaad samaynaysaa ama mid naga kiraysta dharkaa ah? ama mid naga iibsada weliba marka qofkaasi dharkaa iibsadana ee uu ku dawaafo xajka ku gutana waxay odhan jireen kaagii kale la tago kan iska tuur ilaa iyagaa la hadhaya markuu tuureen sidaasay dadku samayn jireen qofkii haddaba waxba kiraysan kari waaya ama iibsan kari waaya wuxuu samayn jiray isagoo qaawan buu dawaafi jiray kacbada xaj iyo cumro mid kastaba ha ahaatee waa loo yaro kala qaybiye taagga waaba lasii asturay raggana waxaa layi maalintii dawaafa dumarkana waxaa layi habeenkii dawaafa iyaday qaawan yihiin sidaasaa cibaadadoodii u dhacday oo shaydaan u gabadh baa ka gabayaysa waxay lahayd alyowma yabduu kulluhu aw bacduhu wamaa badaa minhu falaa uxiluhu maanta cawradeedii way wada muuqanaysaa ama bar baa muuqanayae wixii muuqda in la iga eego ma ogoli waanay qaawanta way dawaafaysa <laughs> waa saasay iska tahay had iyo jeer diinla-aantu <clears throat> markaasaa dabeedna ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey waxaa kaloo dhacaysay in ay iska dayn jireen waxa la yidhaahdo subaga oo ay odhan jireen maalmaha cibaadada aynu ku jirno dharkaasaa la daynayaa cunnada wanaagsan iyo subagaa la daynayaa sidaan aragtee malaha xabashida laftigeeda mayna caynka ahayd baan u malaynayaa soomkoodu in waxyaabaha cunnada qaarkooduun iyo hilibka iyabu ahaa baan u malayn in la iska dayn jiray uun yaa ha wixii dufan kale baa laleeya waa laga soomaya waana la soomanya qul waxaad tidhaahdaa man xarama ziinat allaahi alatii ahraja licibaadi quruxdu ilaahay dadka u soo saaray yaa ka xaaraantinimeeyey yaan laga xaaraantinimayna ilaahay quruxdu dadka u jideeyey ha loo daayo waayibaati min arisq arsaaqada ayibkee wanaagsanna dadka ha loo daayo saasay tahay oo islaamku waa diinta nadaafada iyo quruxda ninbaa maruu nebigu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahda kibirka ayaa ninbaa wuxuu ihi ka waran dharkayga iyo kabahayga waxaan jecelay inaan cidina igala qurux badnaanin oo ka ugu dhar wanaagsanee ugu kaba fiicanaan noqdo ugu xaragada badan taa lama yidhaahda buu ihi kibir ina allaha jamiilun wa yuxibu ljamaal alkibru albataru can ilxaqi wa qamdu nnaas kibirka waxaa la idhaahdaa iyadoo qofku xaqa uu ka santaago uu ka kibro raaciddiisoo xaqu hogaamin waayo dadkana uu quudhsado uu yaraysto oo uu hoos u eego laakiin qof nadiifahoo qurux leh dharkiisiiyo jidhkiisa kaasi waa wax la hambalyaynaya weeye saa daraaddeed baa rasuulka sala allahu calayh wasalam badladu u lahaa ciidda iyo jumcaha iyo wufuudda marka uu qaabilayo had iyo jeer ayaa dhar qurux lahoo gaara ah ayuu u lahaan jiray rasuulku sala allahu calayh wasalam asxaabtuna wixii dharee wanaagsan intay soo helaan bay odhan jireen bal kuwan wufuudda iyo ciidaha ayaa isugu qurxiside qaado oo dayibaati min arisq marka saasay tahay ziinadii raggiiba ayay mashruucu tahay inuu isqurxiyo dumarkii iyo arsaaqadii wanaagsani labadaba laakiin waa fi xuduudi sharc sharciga xadkiisa waa inaan laga bixin sharciga xadkiisa waa inaan laga bixin waxaa dhacda imika innaga dhaqamada galbeedka ama ummadaha gaalada aynu ka warramayno way soo siqayaanuun kolba inbaa soo biiraysa ummaduhuna had iyo jeer dee intaa yar balaayadaa yara soo gaadhaysuunbay ku sunoobaan maxaan jiri jirin oo bilaabmay waxa la yidhaahdo koofeero koofeeradaasi sakadahaasaad ku arkaysaa gabadh afarta adin kor u taagtayoo xidhno lagu wadwaday oo shaaricba shaaric markaa ayuu kusoo jeedaa gurigaas markaa sawirkiibaa ku yaala waxaaba qaarkood dumarka halkaa lagu qurxinayo ee ama arooska ama si kaleba loo diyaarinayo ka wadwada ee timaha u feedhaya ee u xinaynaya inuu ninba yahayba way dhacdaa koonfurada qaarkood baa lagu ohanaya jaamacad buu soo baxo waa xariifoo dabeetana saas weeyo marka la xayeysiinayo kolkaasaa nin baaba facsayaba gabadhan oo ka shaqaynaya u xinaynaya u feedhaya oo subxaan allah dadkiina waa dad muslimiina way isqurxin kartaa gabadhu ninkeeda isu qurxin kartaa hadday aroostii hadday gurigeeda joogtaba laakiin dee waa inay gurigeeda ku egaataa ama guri asturan oo dee dumar joogaan waa inay ku egaataa ee shaarica in wixii la keeno oo qofkii la qaawiyo oo marka la soo saarayo gabadhiioo dharkii kaniisada gashan isla markaana jidhkeedii in fara badan oo ka mid ah ay qaawan tahay la soo saaro bannaanka loo soo saaro la sawiro oo weliba jariiraddana lagu sii sawiro iyadoo qaawan oo timi qaawan ninkeediina ag taagan yahay waa foolxumooyinka soo biirayay ka mid tahay sida balaayadaa looloo soo yar wadunbaa marka dambe lala qabsanayaa oo wax caadiyahuna iska noqonaysa qofkuna dariiqada noocaasa ka meherad ka dhigta rag iyo dumar mid kasta adee ku ceeshaya dee waa dakhli xaaraanahu dakhli xaaraanahoo soo gelaya wyle qaawanaan iyo akhlaaq xumo iyo anshax ku ceeshayaa qofkani dakhligiisu waa xaaraan markaa u naseexeeya dadka xigtadiinnaha waxaa ka shaqeeya oo dumarkiinana dee hageynina meelaha qaawan gabadha haddii loo xinaynayo ama la hagaajinayo ama odaygeeda loo hagaajinayo waa fiican tahaye dee halkii la geyn lahaa taasuna soo kaxaysto gurigeeda gurigeeda dhexdiisa ha ugu timaado taasaynu baraarujin lahayn markaa runtii waa dhib jira weeye man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadih waayibaati min arisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunya dayibaadka iyo quruxda mu'miniintaa leh ifka intay joogaan oo gaaladu miyaanay lahayn meeyana way ka faa'iidaysteena asalnimo nicmada ilaahay waxa istaahila ka iimaanka leh nicmada ilaahay waxa ku habboon oo u qalma qofka ilaahay rumaysana ka dambeeyey kan kale wuu iska ceeshayaayoo naxariista ilaahay way gaadhaysaa adduunyada laakiin kol hadduu ilaahayba diidanyi kol haddaanu uguba mahadnaqayn kol haddaanu ilaahay nicmadiisa abaal ugu haynin dee ma istaahilo marka sidan aayadda loo yidhi dadka muminiintabaa nicmadan iyo quruxdan iyo qiimahan iskaleh waa saas weeye lidaalik ba had iyo jeer marka muslimiinta iyo gaaladu ay ishayaan waxyaabaha gaalada laga soo qabsado qayb baa waxaa la yidhahdaa alfay wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhum famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab ila akhir laaya marka fay waa wixii soo noqda weeye shay haddii la idhaahdo wuu soo noqday macnaheedu wuu maqnaa cid aana hayn buu ku maqnaa marka maalkii oo cid aan ahanahayn ku maqnaayoo soo noqday weeye maal adduunyada waa saas oo waxay ka faa'idaysteen alraxmaan nicmadiisa caama wa kaana bilmu'miniina raxiiman mu'miniintana aakhiro uu naxariisanaya iyagunbuu ku gooni yeelayaa naxariista khaalisatan yowma alqiyaama ay lilmu'miniin mu'miniinta nicmadan qiyaamaha u gaar tahay oo gaal shumaha gelin maayo dhadhamin maayo kadalika nufasilu laayaati liqowmin yaclamuun qul waxaa tidhaahdaa innamaa xarama rabbiya alfawaaxish ilaahaygu wuxuu xaaraantinimeeyey foolxumada maa dahara minha wamaa batana waxa muuqda iyo waxa qarsoonba walifma dembiguu ilaahay xaaraantinimeeyey waalbagya gardarrada iyo kibirka biqayri alxaq xaqdarra dadka lagu gardaroodana ilaahay wuu xaaraantinimeeyey waxa kaluu xaaraantinimeeyey wa an tushrikuu billaah inaa ilaahay la caabudaan oo barbar gelisaan maa lam yunazil bihi suldaanan wax aanu ku soo dejininba suldaan daliil lagu caabudo shay daliil lagu caabudo ilaahay aanu keenin inaa barbargelisaan rabbi wuu xaaraantinimeeye gaalnimadiibu xaaraantinimeeye weeye wa an taquuluu inaad tidhaahdaanna wuu xaaraantinimeeye calallaahi rabbi maa laa taclamuun waxaydaan garanayno aqoon aydaan u lahayn inaa ilaahay ka sheegtaan oo diinta aqoon darro wax kaga sheegtaan taana ilaahay waa xaaraantinimeeye horeynu usoo marayn gaaladu intay nicmooyin ilaahay uu siiyey xaaraantinimeeyeen inay yidhaahdeen wallaahu amaranaa biha ilaahay baa faray markaa ilaahay kaa idinma farin foolxumooyinkana ma faro waxaa ah xaaraanta ka dhigteenna waa xalaala muu xaaraantinimayni ee wuxuu xaaraantinimeeyey intan aayadani ay sheegayso saddex iyo soddon marka waa usuul almuxaramaat waxyaabihii xaaraanta ahaa usuushoodiibay aayaddu sheegaysa ee xaaraanta ahaa ee xadgudubka ahaa ee dhegxumada ahaa ee meelka dhaca ku ahaa xaqa ilaahay iyo xaqa ummadda iyo xaqa diintaba ayaa aayaddu xaaraantinimaysa halka oo ilahay uhi intaasu xaaraantinimay rabbiya intaa ku egaada macnaha intaasoo arrimoodba ka fogaada waxa weeyaan jinaayatun cala al ilahay ilaahay wuxuu diiday in dhaawac lagu keeno abtirsiimada inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan faaxishadu waa sinadii sinada muuqata iyo sinada qarsoon labadaba waa foolxume eh dhaawacaa ku imanaya abtirsiimada taa ilaahay waa xaaraantinimeeyey waxaa kaloo xaaraantinimeeyey jinaayatun cala alcaquul dhaawaca ku imanaya caqliga iyo nicmada weyne ilaahay uu bixiyo wal ithm waxa weeye dembigii oo khamrigii la cabayay wixii la mid ahaa iyo daraagiskii waxyaabahaas wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey jinaayatan cala al acraad waalamwaal waalanfus dadka maalkooda iyo naftooda iyo sharaftooda in la dhaawaco taana ilaahay wuu xaaraantinimeeyey biqowli waalbagya bikayri alxaq gardarada xadgudubka ah gardaro xaqii maba jirtee taana ilaa oo dadka lagu gardaroodo naftooda iyo maalkooda iyo sharaftooda taana ilaahay waa xaaraantinimeeyey waxaa kaloo ilaahay uu xaaraantinimeeyey jinaayatan cala tawxiid towxiidka in isagana dhaawac lagu keeno wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi suldaana waxa uu xaaraantinimeeyey jinaayatan fiddiin diinta ilaahay in la dhaawaco oo ilaahay laga wariyo laga sheego waxaan xaq ahayn waa alqowlu biqayri cilmi qofkoo aan macrifo shaygaa u lahayn inuu dadka diin uga dhigo u sheego wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun marka waxaad arkaysaa usuushii muxaramaadka waxyaabihii xaaraanta ahaa asalkoodii baa ilaahay wada sheega wax kastoo la xaaraantinimay intanay soo gelayaan xaqii ilaahay xaqii ummadda xaqii sharciga intaaba in lagu xadgudbo ilaahay taasu xaaraantinimeeye haddaa xaaraan doonaysaan wa taasa ka dambeeya wa an taquuluu cala allah inay ilaahay dushiisa ku tidhaahdaan oo ka waraysaan oo ku abuurataan maa laa taclamuun waxaa jahli kaga sugantah markaad diin wax ka odhanayso way ka duwan tahay markaad adduunya wax ka odhanayso iyo markaad qof wax ka odhanayso iyo markaad fikrad cabirayso way ka duwan tahay way ka duwan tahay waxa aad sheegaysaa waxaad ku kalsoon tahay cilmi ah daliilaad hayso waa inuu yahay saasaa rabbuna subxaanahu wa tacaala aayaadka aynu soo arkaynay ummadda uu u jaheeyey waxaad soo aragtay camallo iyo adduunyadan marka aynu joogno wax ilaahay uu noo diidaye wuxuu ina farayba waxaa bilaabantay aayaadkan soo socda inuu ilaahay ku xigsiiyo ilaan halkani waa halkii camalka waa laga tegayaaye abaalmarintii haddaba mar walba saasay isugu xigaane isugu lifaaqan yihiin dadku camalka ay halkan kala tegayaan waxa midha ah ay ka goosanayaan iyo waxa natiijo ah ay kala kulmayaan mar walba qur-aanku taasu ina baraa ha kala reebin weeye labada aakhiro iyo arrimaheeda ayaa ilaahay uu ka hadli doonaa soo celcelinayaa iyadoo camalkiina uu dhex socda iyo yeedhmadii walikulli ummatin ajal ummad waliba waqti bay leedahay fa idaa jaaa ajaluhum marka wakhtigoodu ummaddaa uu yimaado laa yasta'khiruuna saacatan saacad ma dib dhacayaan walaa yastaqdimuuna kamana horu marayaan saacad lagama yaabo inuu waqtigoodu dhaafo lagamana yaabo inay ka habsaamaan ifka wakhti cayiman bay leyna ka tegayaan ummad waliba yaa bani aadam ilmo bani aadamow imaa yaatiyannakum rusulun minkum hadday idiin yimaadaan rusul idinka mid ah oo aan soo diray yaqusuuna calaykum aayaati aayadahaygana cadcadaynaya yaqusuuna calaykum aayaati aayadahayga idiin cadcadaynaya faman ittaqaa qofka ilaahay ka cabsada wa aslaxa wanaajiya waxay dadku kharibayaan falaa khawfun calayhim cabsii dushooda may ahaanin walaa hum yaxzanuuna mala murugoonayaan waladiina kadabuu biaayaatina kuwa aayadaha iyaga beeniyey buu lahay wastakbaruu canha kana santaagay ee iska weyneeya aayadaha raaci waaye ulaa'ika asxaabu naar naartay la saaxiib yihiin hum fiiha khaaliduun weligoodna way ku waarayaan ummad waliba ajal bay leeda waa run taariikhda caalamka dib u ah adigoo ka bilaabaya qur-aanka kariimka waaqican eegaya ummad waliba wakhti bay lahay qof kas oo khayr kusoo caanbaxay iyo mid kastoo shar ku caanbaxay iyo ummad xoogle iyo ummad daciifa taariikhda ummadaha qur-aanku aad buu inoo baraa waana qaybaha had iyo jeer qur-aanka uguba badanba qisooyinka ummaduhu le waa maadi wax tegayoo marka aad akhrido sida muraayadoo kale aad uga eegi karayso ummadahaa iyo axdaaftoodii iyo wax lagu halaagsamay iyo wax lagu horu marayba muraayadda taariikhda kaaga muuqanaysa waa khibrad dadka ilaahay uu siinaya wey ummad waliba wakhti bay leedahay sidaa daraaddeed baa aayaddu kolka dhinac loo eego ummadda sabirsiin iyo tasliya u tahay oo ummadaha qaarkoodoo shariiriin oo dhib badani hadday jiraan madaxda qaarkood oo duuqaadahoo mufsidiini hadday jiraan dadku waajibka la gudbanaya iyagoo falaya haddana ha ku xisaabtameen inaanay waxani ama dadkani ahayn wax dee waaraya oo awooddii ilaahay leh laakiin ay yihiin bashar wakhtigooda qaadanaya waaya kamana horu marayaan saacad kamana dib marayaan macnaheedu waxay tusinaysaa ummadda wakhtiba ilaahay u qabtay wakhtigaasay ka baxaysaa meesha qofka wakhti baa ilaahay u qabtay wakhtigaasuu tan weydaaranaya waxaad halkaa ka fahamtay de arrimaha ilaahay baa gacanta ku haya adduunyadana ilaahay baa maamula ummadahana isagaa qadimo akhira laakiin iyagu maaha kuwa adduunyada qadimee akhiree waxay doonaan sameeya say dadka u sheegtaa ma aha laakiin markaa waxa weeye inaan ilaahay laga dulboodinoo aan xaqii u lahaa cid kale la siinin yeedhmadii baa soo noqotay haddana ilmo bani aadam ilaahay wuu u yeedhay wuxuu tilmaamay ilmo bani aadam iyo ilaahay waxa ka dhaxeeya inuu yahay rusushiisa iyo aayaadkiisa siday kolba rususha u raacaan xariga ilaahay waxyigiisaana ay u qabsadaan taasa ilaahay ka dhexaysa abtirsiima kama dhexayso maslaxadi kama dhexayso xidhiir kaleoo ilaahay ka dhexeeyaiyo addoomaha ma jiro aan ahayn waxyigiisa iyo rususha ergana wuu soo dirtay kutubna wuu soo dejiyey uu ku addoonsaday dadku inay raacaan koodii hore iyo koodii dambe jinkooda iyo insigooda madaxdooda iyo raciyadooda ilaahay iyo addoommaha waxa ka dhexeeya waxyigiisa waxyigaana ciddii ugu habboonayd ammaano cid gaadhsiisaa loo soo dhiibo rususha ah sidii ugu wanaagsanayd bay u soo gaadhsiiyeen imaa yatiyannakum rusulun minkum yaqusuuna calaykum aayaati waa farcamaysaan ilmo bani aadamowe haddii rusul ay idiin yimaadaan sida cadcadaynaya waxigayga faman itaqaa wa aslaxa falaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun dadka iga cabsada ee wanaajiya waxyiga ah wanaagga waxyiguna waa raacidiisa une eh. kuwaasi waxay ka mid yihiin awliyada ilaahay kole dee ilaahay aayaadkiisii guddoonteen diintiisii qaateen waa awliyada ilaahay waayo awliyada ilaahay waxaa astaan u ahaa allaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun marka saas ayaa ilaahay uu tilmaamay waa qaybta rususha ka aqbashay waxyigii kuwa diidana waaladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun aayaadkii ilaahay bay beeniyeen qofkuba hadduu aayaadka beeniyo waa mustakbir buu qur u bixiyey saa aad arkayso wastakbaruu canhaa qof quraanka aanka ogol oo inuu xaqii ilaahay ka yimi yahay ogsooni ma khilaafo ma weydaarto kuwaana abaalkooda ilahay saas ummaddu saasay u qaybsamaysa bani aadamkii aadam ka farcamay ilaahay waxa uu sheegay intii ibliis ka soo hadhae ilaahay xarigiisa qabsata ee waxyiga raacdana inay badbaadayso awliyadiisa ka mid tahay intii diidda waxyigaana inay awliyada shaydaanka ka mid yihiin shaydaankana dee halka uu ku arooraya halkaa faman adlamu buu ilahay yidhi yaa ka dulmi badan miman iftaraa cala allaahi kadiba cidda ilaahay been ku abuuratay aw kadaba biaayaati ama ilaahay aayadihiisa beeniyey kuwaasaa ugu dulmi badan ulaaika kuwaa yanaaluhum waxa gaari doona nasiibuhum min alkitaab qaybtay kitaabka ka helayeen xataa idaa jaaatum rusulunaa marka ay rusushayadu u yimaadaan waa malaa'igtii nafta qaadayay yatawafawnahum iyagoo oofsanayao nafta ka qaadaya markay malaa'igtaasi timaado malaa'igtiibaa canaananaya qaaluu malaa'igtii waxay idhaahdeen aynamaa kuntum xaggeebuu tegay ayna xaggeebuu yahay oo uu joogaa maa shaygii kuntum ahaydeen tadcuuna min duuni illah kuwa caabuda inta ilaahay ka sokaysa war wixii caabudayseena ilaahyaashii maye maanta waa la ishelay wey qaaluu waxay idhahdeen dalluu cannaa way naga lumeen wa shahiduu waxa ay markhaati ku noqdeen gaaladaas calaa anfusihim naftoodiibay markhaati ku noqdeen waxa ay qireen annahum kaanuu kaafiriin inay gaalo ahaayeen saasaa ilaahay u qiimeeyao dulmigu wuu fara badan yahay dulmi laakiin waxaa ugu daran ka laga galo ilaahay subxaanah ka laga galo xaqa xuquuqda ugu weynoo ah xaqullaah xaqullaah oo ah, ah keligii in ilaahay la caabudo dulmigaasa waa waa kaa aayaddu saa ay u dhigtay waa ismu tafdiil man adlam faman adlam yaa ka dulmi badan qofka ilaahay been ku abuurtay aayaadkiisii beeniyey gaaloobay weeye kaasaa ugu dulmi badan waxa naska ilaahay uu ku xusay kuwaa waxa gaadhaya buu ihi nasiibkoodii kitaabka ay ku lahaayeen macnaheedu waxa weeye gaalnimadaa waxba uguma kordhayaan hadda gaalnimadaa sida waa siday iyagu isleeyihiin wax ugu kordhaya oo wax loo qorayhi ma jiro wax ugu kordhaya oo aan wax macnaa adduunyada xataa laftigeena iimaan la-aantaa hadday is idhaahdeen waxbaa idinku kordhaya waxba uguma kordhayaan liannahu yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab kitaabka wixii ugu qornaa ayuunbaa gaadhaya oo calafkoodii bay qaadayaan si kale haddii loo macneeyo yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab kitaabka ilaahay uu hore u qoray ee maxfuudka ah ee qofkan arsaaqadiisii ajashiisaba lagu qoray kii unbay la kulmi doonaan cimrina ugu dheeraan maayo calafna ugu kordhi maayo qadarka ilaahayna kama baxayaan iyo awoodiisa yanaaluhum nasiibuhum min alkitaab kuwa calafkii ay kitaabka ku lahaayeen baa gaadhayo ilaahay cadaab buu u yaboohay cadaab ayuu u yaboohay cadaabkii waa u diyaar marka kitaabkan qur-aanka ah wuxuu u sheegay nasiib kitaabka looxul nasiib baa ugu qoran nasiibkoodaasunbay qaadi kitaabkan uu sheegay kitaabkaa kalena uu sheegay dadka sidan u dhaqma nasiibku kitaabku u sheegay bay qaadi doonaan marka waxa weeyaan ilaahay gacantiisay ku jiraan subxaanah wax haddaba rabbi uu ka waramay bal sida ay ula dhaqmayaan malaa'igtiisu ama siday nasiibkooda u qaadayaan waa malaa'igtii u yimi qofkii kaafirka ahaa yatawafawnahum markaasaa waxay yidhaahdeen wixii caabudaysa inay ilaahay uga gaalowdeen mee waxay ku jawaabeen dalluu canna waa naga lumeen ma hayno wixii aanu caabudaynin ee kala duwanaa ilaa adduunyada waxa la caabudaa way fara badan yihiin way naga lumeen markaasay naftoodii ku markhaati kaceen inay gaalo ahaayeen ile ilaahay hortiisa marka ay taagan yihiin wax ay dafiri karaan ama ay diidi karaan ma jiro marxalada qaarkood xataa hadday soo dafiraan kolka jiq lagu siiya qasabbay ku tir qur-aanku haddaba wuxuu ka warramayaa iyadoo la isu dhaadhacay aakhiro laysugu dhaadhacay ummaddiina qaybsameen ilmo bani aadamkii ifkan ka tegay kii kitaabka qaatay iyo kii kitaabka diiday halkaa la isugu tegay abaalmarintiibaa ilaahay uu sheegay camalkii halkan laga kasbaday abaalkiisa qaala ilaahay wuxuu uhi udkhuluu gala fii umamin maca umam idinkoo ummada la socda fi naari gala ummadahaasoo qad khalat min qablikum idinka hortiin tegay ummadahaasoo min aljinni walinsi jin iyo insiba ah idinkoo la socda waxaa gashaan halkee fi naar naarta gala go-aankii ilaahay wuxuu noqday diinlaawayaasha kitaab laawayaasha qofka kuwa waxyigii ilaahay diiday idinkoo ummado horeo jin iyo insiba leh la socda gala naarta kulamaa dakhalat markastay gasho ummatun ummadi naarta kolkay gasho lacanat ukhtaha walaasheed bay nacdalaysa macnaa qoladii kale uga horreeyey naarta ama kuwa kale ka dambeeya waa kuway naarta ku walaaloobeen nacdal bay dusha uga tuurayaan xataa idaa wakhtigii iddaarakuu fiiha marka ay ku kulmaan naarta jamiican iyagoo dhan hallo wixii ahlu naarkahaa markuu ilaahay ku caburiya naarta qaalat waxay tidhi kala cabasho iyo is-eedayn baa bilaabmay ahlu naarkii dhex maraya qaalat waxay tidhi ukhraahum tii dambe qoladii markii dambe naarta la soo geliyay baa ku yidhi liuulaahum kuwoodii hore ee markii hore kusoo soo bay ku yidhaahdeen rabbanaa haaulaa'i ilaahayow kuwaasaa adaluunaa na lumiyey fa aatihim ilaahayow waxaad siisaa cadaaban dicfan cadaab labanlaaban oo mina naari holocaaga iyo dabkaaga ilaahow labanlaab kuwiina ambiye waa kuwaas qaala ilaahayna wuxuu yidhi ugama jimcinine likullin dicfun qolo waliba waxay leeyihin cadaab labanlaaban labadiinna qolaba walaakin laa taclamuun waydaan garanayn wa qaalat uulaahum qoladii markii hore galay baa ku yidhi liukhraahum kuwii marka dambe galay oo kuwa marka hore galay waa madaxdii kuwa marka dambe galayna waa kuwii gaalnimada lagu hogaaminayay waxay yidhaahdeen famaa kaana lakum annaga noo idinka noo idinma sugnaanin calaynaa dushayada min fadlin wax dheeraada waar hadda wax dheeraada nagama lihidin faduuqu lcadaab bimaa kuntum tagsibuun cadaabka ku dhadhamiya wixii aad shaqaynayseen wixii aynu soo samaynu baynu naar ku galle isma dhaanne iska wada qaniina bay idhahdeen naarta oo aan wada qabsanno waaya saasaa subxaanahu watacaala ilaahay uga warramay waa caalam weli aynaan gaadhin laakiin dee aynu rumaysannahay oo qeybka ilaahay uu nagu addoonsaday inaynu rumayno ayay naarta iyo jannaduba ka mid yihin oo uu ka mid yahay maqaalkan iyo hadalkan ka dhexdhacaya iyo muuqaalkan iyo tilmaantan ilaahay uuna siinayo waxaa ilaahay uu inoogu sheegayaa inkastoo aynaan gaadhin haddana awooddeenna waxaa ilaahay uuna siiyey inaynu sawirano xaaladaa ah. horteennana aynu keenno casharna aynu ku qaadanno wacdiga qur-aanku dadka u anfacayaana uu quluubtooda toosiyuu baraarujiyo siduu u baraarujin jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabtiis aayaadkaa marka la akhriyo naaraha ilaahay ka warramaya iyo is-eedayntooda iyo kala cabashadooda iyo fashilaadooda quluubta asxaabta iyo ta rasuulkaba sala allahu caleyh wasalam qalbigiisaba wax badan ayuu saamayn jiray oo maaragtay taahiir uu ku samayn jiray <clears throat> marka halkan ilaahay uhi kulamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtahaa waa tilmaanta ahlu naarka ifkii markay wada joogeen dad may ahayn quluubta ka wada socda maxabo iyo kalgacal iyo walaaltinima kamay dhaxaynin dadka aan iimaanka lahayn ilaahay baa sifeeyo waxau ihi taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa waa dadaad mooddo inay wada socdaan laakiin qalbigoodaa kala tagsan wada socodka ummadeed ama kooxeed ama dad waxaa laga qiyaasi karaa quluubta laakiin abdaanta iyo jidhka maaha nimankaa qur-aanku aayaddaa suuratlxashri ku suganaynu ahrinay nimankay ka warramaysa yuhuud baahan waaba koox madiine joogtaabay ahaayeen boo difaac iyo dagaal ku wada jira markaasaa ilaahay uu sifeeya wuxuui waxaad mooddaa inay wada socdaan laakiin way kala jeedaan way kala jeedaan dadka muminiinta qulubta iyagu ka wada socdeen dad walaalaabay ahaayeen naf nafqaybsibay lahaayeen ismay nacdalaynin kolka ifkii joogeena way isu ducaynayeen rabbana qfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan walaa tajcal fii quluubina qila liladiina aamanuu rabbanaa inaka ra'uufu raxiim qolaba qolada kale ay usoo ducaynaysa iyagoo ka maqan iyo iyagoo dhintay iyo iyaga oo aan wada joogin intaba kuwana ifkii hadday wada socdeen maslaxad bay ku wada socdeen kalgacal iyo mabaadi midna may ahayn marka ummaddu haddaad aragto ummad isnacdalaysa oo ishiifaysa oo faraaralahoo kala jeeda islaamnimada afkunbay ka sheeganayaane islaamnimo xaqiiqiyahoo ay hayaan ma jirto waaba sida dadka dee muslimiinta maanta xaalkooda uu yahay intii meel wada degan iyo intii wadan wada degan iyo intii wadanba kala deganba waa dad cadowga inay isaga shisheeyaan mooyaane aan waxba eh, isaga sokaynin oo kalgacalkii iyo walaaltinimadii ayaa meesha ka baxay marka sifada ahlu wuxuu ilaahay halkan inoogu sheegaya tii halkan ay la joogeen ayay la dhaadhaceen naartana ku galeen halkaana isugu yeedhiyeen xataa ida daarakuu fiiha jamiican tadaarakuu fiiha markay isugu yimaadeen isugu soo shubmeen ayaa waxaa bilaabmay is-eedayn magac baa ilaahay u siiyey kuwii iyagu madaxyaweynta hogaaminta kufriga ahaa ee dadka madaxtinimo iyo maal iyo warbaahin iyo jahayn dadka dhan isugu jiheeyey ee hor socday waxa qur-aanku u bixiyey uulaahum waa kuwii naarta horgalay kuwii iyagu daba socodka ahaa ee kuwaa xumaanta ugu nacamlaynayay magaca uu qur-aanku siiye waxa weeyaan ukhraahum kuwa markaa daba socodkaaba ay sidin wax iska dhiciyo bal in wax laydinka khafiifiyooo ilaahay waxa ydhaha rabbanaa haaulaai adaluuna fa aatihim cadaaban dicfan min annaar nimankiina lumiye waa kuwa ah. nimankii mabaadida sheegay ee islaamkana weydaaniyey ee ilaahayna diidsiiye waa kuwa ah maxaa in fara badan isqabsan doona in fara badan oo iska dabagalay ummadaha luminaya maxay is-eedayn doonaan ilaahu cadaabka u laablaab ilaahayna wuxuu ihi labada labadiinna qolaba cadaabku waa labanlaabanya waydaan garanayn kuwii kalea iyaguna hadla uulaahum qur-aanku u bixiyey kuwii madaxda ahaa famaa kaana lanaa calaykum min fadlin waar waxba nama dheeridin waar wax cadaab laydinkaga fududeeyona dheertiin ma jiro faduuqu lcadaaba bimaa kuntum tagsibuun ilaahay qofkan wuxuu siiyey caqliyad buu siiyey cilmi samaawiyana wuu siiyey haddii labadaasi ay anfici waayeen hebel baa ilugooyo i jiitay jin iyo insi ilaahay waxba ugu cudurdaari maayo wuu cudurdaar dhammeeyey wa rabbanaa inaa aطacnaa saadatanaa wa kubaraa'ana fa adaluuna sabiila rabbanaa aatihim dicfayn min alcadaab qur-aanku in fara badan buu ka waramaa ina aladiina kadabuu buu ilaaha yidhi kuwii beeniyey biaayaatina aayadaha iyaga kuwii beeniyey wastakbaruu canhaa iska weyneeyay aayadaha saasuu mar walba nasku taasuu ku celinaya laa tufataxu lahum loo furi maayo abwaabu samaa samada albaabadeeda loo ballaqi maayo oo loo furi maayo walaa yadkhuluuna aljanna jannada ilaahayna ma gelayaan xataa yalija aljamalu jeero awrku uu galo fii sami alkhiyaad irbadda daloolkeeda irbadda daloolkeeda markuu awrku maraaday jannada geli awrna halkaa ma marayo iyana janno ma gelaya wakadalika najzi lmujrimiin dembiilayaasha saasaan u abaalinaa buu lahay lahum waxay leeyihiin kuwaa diinta ilaahay aayaadkii ilaahay diiday waxay leeyihiin uu ilaahay ku abaalinaya aakhiro min jahannam naarta jahanamo la yidhaahda mihaadun gogol bay leeyiin gogol naara wa min fawqihim xaggooda korena khawaash cadaab daboolayo sida naxaasta ku daadanayay leeyihin wakadalika najzi aldaalimiin dulmi falayaasha sidaasaan u abaalaynaa buu ilahay subxaanah waa camalkiibay aayaadku ka soo warramayeen ilaa suuradda bilowgeedii waa jazaagii iyo abaalmarintii halkan wuxuu ilaahay horraysiiyey dadka ilaahay diiday subxaanah marka ilaahay iyo addoomuhu waxay isku afgaranayaan kitaabkiisa kariimka ah ilaahay waxa uu doonaya waxa sheegaya waxyigiisa ilaahay buu la hadlayaa oo uu la faqayaa oo u la sheekaysanayaa oo uu ka tala qaadanaya qofku kolku kitaabkiisa kariimka akhriyayo marka iyagu waanay beeniyeen waanay ka kibreen waanay ka kibreen kuwa abaalkoodii waa sidan marka u horaysa albaabada samada uma furaya buu lahay albaabada samada qofka muuminkaa way u furan yihin waxa u furan camalkiisa waxa u furan ducadiisa waxa u furan ruuxdiisa oo camalkeenna wanaagsan wakhti walba intay malaa'igtu qaadaan gelinka hore iyo gelinka dambeba casarkii iyo subaxii ayaa la geeyaa caalamka kore markaasaa meel qaaliya lagu rikoord gareeya la dhigaa camalkaa wanaagsan iyo warbixinta laynaga qaadayo ilayhi yascadu lkalimu tayibu waalcamalu saalixu yarfacu ilaahay xaggiisaa loo gudbiyaa camalka wanaagsan iyo kalaamka fiican halkaasuu ilaahay udhigaa ugu kaydiyaa akoonkiiyo buuxo oo cagaaran baa maalinta qiyaamaha qofku uu dul imanaya markaasi ku bushaaraysanaya ducadii qofka ayaa la rafcinayaa iyadana oo la aqbalayaa waxaa la rafcinayaa qofka muuminkaa ruuxdiisa oo marka nafta laga qaado intan aynu aasayno aynu ku howlannahay caalamkaasaa la soo dawaafsiinayaa iyo jannooyinka ilaahay iyo naxariistiisa iyo udgoonkiisa ayay soo helaysaa ay soo dawaafaysaa intaa qabriga la geyni ka hor qofkan gaalkaana saddexdaasiba way ka xidhan yihin ruuxdiisuna ma gelayso camalkiisuna ma gelayo ducadiisuna ma gelayso waa marfuud waa xidhan yahay nusuustu iyadaa dee isu markhaati furaysa saa markaa aqbalka nusuustu caalamka kor u tegaya marka camalkiisa la aqbalayo rasuulku sal allahu aleyh wasalam waxa uu ka warramayay dadka qaarkood oo cibaadadoodii iyo camalkooda taaka qadarkeed aan kor loo qaadayn oo aan la rafcinaynin ile camalkii waa la rafcin lahaaye xumaanta ay ku jiraan daraaddeed xadiid musnadu imaamu axmed ku sugan darajadiisa xasan lagu tilmaamay ayuu nebigu ku xusay muuqaalka xaaladani ay leedahay goorta qofka ruuxdiisa caalamka kore la geynayo iyo wakhtiga aan la geynaynin albaabada laga xidhayo markaa rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qofka mu'minka ah kolka naftu ay qabatay sakaraadku ku yimaado ee malaa'igtu ay ka qaadayaan nafta malakulmowdka iyo colka uu wataa way la hadlayaanoo waxay leeyihin ukhrujii ayatuha nafsu tayiba kaanat fi ljasadi tayib naf yahay wanaagsane jidhka wanaagsan ku jirtay soo bax codsigaasaa loo jahaynaya ukhrujii xamiida wa abshirii birawxin wareyxaanin warabbin hayri qadbaan soo bax adigoo mahadsan ku bushaarayso udgoon iyo raaxo iyo rabbi aan ku cadhaysnayn markaa si dhib yar bay usoo baxaysa xagga korey malaa'igta u qaadayaan iyaga oo qalab fiican ku qaaday malaa'igta ay la sii marayaan ayaa kolba udgoonka dareemaya waxay leeyihin war xaggii hoose maxaa ka yimi waxaa ka yimi hebel hebel baa soo dhintay waxaa loogu yeedhayaa magacyadiisa kuwii ugu quruxda badnaa ayaa loogu yeedhayaa ee ugu jeclaa kolkaasaa qolo waliba qolaa sii raacaysa malaa'igta oo sii xagga kore usii wadaya Eh, marka sidaa loo soo dawaafiyo ayaa kolka u dambaysay xabaasha la dhiga lagu soo celinayaa halkaasaa dabeedna malaa'igtii xisaabinaysa ee su-aalaha weydiinaysa ilaahay ugu soo diraya su-aalahaasoo loo dhib yaraynayo oo aada ugu sahlan kolka su-aalaha uu wada imtixaankaa gudbo waa imtixaankii nihaayiga ahaa ama gebagabada ahaa imtixaanadii adduunyada uu soo dhaafee kaasoo kii ugu dambeeyay ee marka uu fadhiisto halkaa gudbo ayaa qabrigana loo iftiiminayaa qabrigana waxaa looga dhigayaa beer ka mida beeraha jannada aadna waasac baa looga dhigayaa halkaasaa camalkiisiioo hambalyaynaya oo muuqaal fiican lehina ugu imanaya ka kale marka ahlu naarkaana intaa aynu sheegnay dabarogeeda ayaa xaaladiisu ay noqonaysa malaa'igta ayaa hanjabaad nafta kaga qaadaya ruuxdiisu marka ay xagga kore u kacdo qarmuunka iyo waxa kasoo kankamaya malaa'igta ayaa karaahiyeysanaya kadibna caalamka koraa laga soo celinaya hoos baa loo soo tuuraya waxa haddana u bilaabmaysa su-aashii adkayd waxa kusii xigayay qabrigii oo lagu ceedhiyo waxa kusii xigayay qabrigii oo yusbix wayakuunu xufratan min xufri naar booraamaha naarta mid ka midahun noqonaya marka sidaas sidaa xadiidkaa tafsiir ahaan waxaa looga qaadan karaa uu nabigu tilmaamayo albaabkiiyo ruuxdii loo furayo iyo albaabkiiyo ruuxdii laga soo xidhanayo uu ilaahay leeya meeshan maysdaahilo kaa urayaa inuu soo galeeh ha laynaga celiyo walaa yadkhuluuna aljannata xataa yalija aljamalu fii sami alkhiyaad jannada ma galayaan irbadda jeero awrku maro daloolkeeda shay adag wixii lagu xidhaa isla waa adagii saasaanu abaalinaa mujrimiinta saasaan u abaalinaa daalimiinta ha yaabin oo ha dhagataagin mujrimiin bay ahaayeen oo daalimiin bay ahaayeen qofka daalimkaa ah iyo qofka dembiilaha ah dee abaalkiisa maxaad ka dhigi lahayd adugu waa ka abaalkiisu ummad gaara ma aha weeye qolo gaara maaha laakiin labadan sifa cidda laga helo dembiilaha daalinka ah abaalkiisu waa nooca lahum min jahannama mihaad wa min fawqihim qawaash mihaadkuna waa gogosha qawaashkuna waa cadaab xagga sare kaga soo marka naaraha ilaahay way isweydaaranayaan oo darakaadka jaranjarooyinka ay leedahay ayaa midina xagga hoose u afuufaysa cadaabka midina xagga sare ay u bamkaraynaysa labadaasoo isweydaaranaya alla waxa uu barbar dhigay si tartanka aad qayb uga noqoto si aanad ugu habsaamin kuwaa hore halaagooda aad uga nabad gasho dadkan saalixiinta aad uga mid noqoto awliyadiisiibaa ilaahay siduu u casuumo ayuu halkan ku xusay dabeedna waxay wladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka ilaahay rumeeye camalka fiican sameeyey laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha nafna umaan xir saarin wixii awoodeeda ah mooyaane laa nukallifu nafsan nafna ku kalifi mayno oo ku addoonsan mayno ilaa wuscahaa wixii awoodeeda ahun ah mooyaane naf walba waxa xileen la saaray waa wixii awoodeeda haddaba kuwa iimaan iyo camal saalixa laga helay ulaa'ika asxaabu jannaday la saaxiib yihiin hum fiiha khaaliduuna way ku waarayaan sifooyinkoodii baa ilaahay u xusay ahlujannaha wanasacnaa waxa aanu ka siibnoonu mulux ka dhignay maa fii suduurihim laabahooda wixii ku jiray oo min khillin naxli iyo nacaybshii ahaa tajrii min taxtihim ulanhaar hoostooda wabiyaalbaa sidaa u qulqulaya ahlujannaha way farxeenoo way kala badbateenoo way ishambaliyeeyeenoo waqaaluu waxay idhaahdeen alxamdu lilaah ilaahay baa mahadle alladii hadaana lihaada nicmadan ilaahay inagu soo hagay ee inagu soo jaheeyey markaynu ifkii joognay ilaahaasaa mahadle wamaa kunnaa maynaan ahaaneen linahtadiya nicmadan kumaynaan soo hagaagi karneen lowlaa an hadaana allah haddaan ilaahay inagu soo hagi lahayn haddaan ilaahay halkan ina keeni lahayn maynaan iman karneen waxay idhaahdeen laqad jaa'at waxa timi rusulu rabbina bilxaq ilaaheenu rusushu inoo soo diray xaq bay inoola yimaadeen xaqaasaynu qaadanay bal maalintaasaynu liibaanay waa laysambalyaynayaan alla wuxuu uhi waanuudu waa loo dhawaaqay ilaahay malaa'igtiisii baa u dhawaaqday ahlu jannii baa loo dhawaaqay waxa alla uu yidhi antilkum tilkum ljanna jannadiinna qaaliga ah ku guulaysateen uuriftumuuha waxa la idinku dhaxalsiiyey bimaa kuntum tacmaluuna camalkaad samaynayseen baa ku hesheen camalka aad samaynayseene imika isku hambalyaynaysaan midhihii aad ka goosateen iyo casuumadiisi waa jannadaa ah. go-aankii saasuu noqda muminiintiisiina ilaahay saasuu kaga warramay laakiin waa maxay aamanuu wacamilu saalixaat aamanuu wacamilu saalixaat marar badan baynu soo fasiree waa erayo kooban oo diintii oo dhan koobaya aamanuu layidhi dee arkaanuliimaankiibaa soo hoosgalay wa camiluu layidhi arkaanulislaamkiibaa soo hoosgalay alsaalixaati layidhiyaa waxaa soo hoosgalay ikhlaaskii iyo istiqaamadii macnaha camalkay sameeyeen waa camal toosan buu ahaa shareecadda waafaqsan niyad samaan iyo ikhlaas iyo daacadnimale camal saalixa goorta la odhan kara waa markaa marka waa ilaahay bay rumeeyeen ilaahay bay u hogaansameen oo addoonnimadiibay xaqiijiyeen camalkooduna camal tayalaho wanaagsan buu ahaa abaalmarintoodu waa jannada ay ku waarayaan waxa ilaahay jumladaa u dhexdhigay laa nukalifu nafsan ilaa wuscaha waa jumla dhex gashay mubtadaha iyo eh, iyo khabarka ayay dhex gashay waaladiina aamanuu kuwa saa iya saa sameeyey ulaaika asxaabu ljanna waa mubtadiya khabarki laakiin waxaa dhex galay laa nukalifu nafsan ilaa wuscaha waa jumlo ilaahay uu ku baraarujinayo ifkan waxa camalaha uu nagu adoonsaday waa waxaynu kari karayno waa shay ina xidhiidhinaya innaga iyo ilaahay waa shay lagu mashqicinayo lagu tijaabinayo addoonnimadeenna marka qof walba wixii loo xil saaray waa wuxuu kari karaya sidaa daraaddeed baa mashaqo khayru caadii cibaadooyinka ka timaado casiimadii waa laga gudbaayo ruqsad baa timaada jannada haddii layidhi waa la saaxiib haddii layidhi waa lagu waarayaa sifooyinka qaar ka midabaa ilaahay uu wax ka xusay war nicmada halkan aan laga helayn qofku marka uu halkan joogo haba iska barwaaqaysnaado waxay iska haystee waxyaabaha hawsha iyo dhibaatada ku haya qofka bani aadamka waxa ka mid a ah. waxa soo haraaciyaya ama ka huraya laabtiisa qofku isagoo laga yaaba inuu awood leeyahay oo aqoon leeyahay oo adduun haysto oo caafimaad qabo wax walba haysto haddana laabtaada waxuunbaa ka guuxaya lowdh iyo culays baa ku saaran diiqad baad ku jirtaa markaad halkan joogto qaaraad tartamaysaan baad ka xanaaqsan tahay qaar kugu xadgudbay baad ka xanaaqsan tahay qaar ku colaadinayaad ka xanaaqsan tahay waxa intaaba sii weheliya waxa iskaga abuuran qofkii bani aadamka ahaa markuu halkan joogo in mararka qaarkood uu xaasido cid aan waxbaba ka haysaninba oo wax dheeraadahoo qofkaasi uu leeyahay daraaddii uu yar xaasido oo ila waa sifa abuuran qofka bani aadamkaa ah xasadkaasi eh haddii taqwadiisu daciifto korbuu kacayaa laabtiisaasi way huraysa oo wuu si uunbuu u kaleelan yahay marnaba kolkaad halkan joogto gaal iyo islaam cid kastaabaha kaa cadhaysiisee eh. meel la cadho laaanayo ama qofka laabtiisu ay xagasho la-aanaysa halkani kollayba qofka culays baa ka saaran xagga laabta iyo cidhiidhi waxaa kaloo jira dadka muuminiintii marka ay halkan joogaan kollayba galgacalkooda iyo walaaltinimadooda waxunbaa ku lifaaqan naxli iyo nacaybshiyaa jiray markay ifkii joogeen waxyaabaha ugu dhib badan buu ahaa naxliga walaalkaa kuu galaa waa ka ugu dhib badanee kadeedka badan buu ahaa laakiin ilaahay waxau uhi wanasacnaa maa fii suduurihim min qillin tajrii min taxtihim lanhaar wixii laabtooda ahaa waa ka saarnay markuu rasuulku sifaynayo sala allahu calayhi wasalam ahluljannaa waxau ihi quluubtoodu waa qalbi qof keliyahu imika quluub kala duwan bay dadku leeyihin oo kala aragtiyo ah oo faraara leh laakiin marka halkaa la tago waxaa jannada ku jiro oo dhan qalbigooda waa qof qura ayuu ka dhigan yihi dee isma khilaafo kitaab qumanaabaa qoorta u sudhanoo qofku isagunbaa isqanciyo isla wanaagsan oo isla toosan oo isma khilaafayo waa isla isagiiuun marka iyaguna waa kuwa midaysan wey saasaa ilaah u midayey subxaana waxaad halkaa ka arkaysaa dadka inta laabta waxay isugu hayaan ama iscolaadsanayaan ama naxliyo nacaybshiyo dhexdooda uu yaallo in nooc cadaaba ay nooc cadaababay dadku ku sugan yihin cadaabka waxaa ka mid a ummadda xumaanta iyo naxliga dhex yaalla waa qayb cadaabka ka mid ah ilaahayna uga raaxeeya ahlu jannaha ay tahayna qofka muslimkaa ah inuu iska fududeeyo ilaahay bay ku mahadnaqeenoo waxay idhaahdeen ilaahay baa mahadle inagu hanuuniye halkan wamaa kunna linahtadiya lowlaa an hadaana allah waa run waxay halkaa ka arkayaan dee adiga arkaya qaylada isu baxaysa wanaada asxaabu wanaada asxaabu wanaada asxaabu intaasoo yeedhmaa baxaysa marka qaar halkaa lagu ku shiilmaya ayay arkayaan oo ahlunaarkiya markaasay idhaahdeen ilaahay baa mahadle ina waafajiye jannadan ilaahay baa mahadle ina waafajiye rusushii xaqa inoola yimi wanuuduu an tilkum ljannatu uuriumuuha bima kuntum tacmaluun waa dhaxal dhaxal waxaa la ydhaahdaa wixii aanad kuba hawshoonba ee waalidkaagii iyo tolkaagii ka shaqaystay ayuunbaa dhinto adugu weelkuunbaad u dhigato waad soo qaadatay marka bimaa kuntum tacmaluun sabab uu ahaa camalkeennu laakiin muu goynayn si kale haddii loo eego daalika yowmu taqaabun baa layidhi oo maalinka la isku kadinayo waxallo wixii qayb ay ku lahaayeen kuwa naarta galay jannada ay ku lahaayeen ilaan jannada qayb ku lahaayeene iyagu waxay isku dhexlayaan qaybaha naarta muminiintuna waxay isku dhexlayaan qaybaha jannada allah subxana wa tacala